أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol sagaashan iyo toddobaad axkaamtii xajka ayaan ku dhex jirnay oon dhexda uga jirnay ewaxaan ka soo hadalnay casharkii ugu dambeeyey muxaramaat ulixraamka iyo iyo wujuuhda qof xajka loo xarmado iyo tamatuca axkaamtiisa iyo waxyaabahaasaa marka ka soo hadalnay halkan allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alxaju ashhuru macluumaat alxaju waqtu lxaji xajka waqtigiisa ashhurun bilo waaye bilaha oo macluumaatun la yaqaano waaye marka alxaju ashhuru macluumaat laabudda in wax un lasoo qadaro ama yacnii kan meesha hore yacni mubtadaha hore ama khabarka <coughs> waayo sideeda haddii hadda ha lagu wada la yihaha waxay noqonaysaa xajku waa bilo xajku waa camal bilo maaha isaga nacan ee camalkaasaa bilaha dhexdooda la qabtaa marka laba un taqdiir in la sameeyo alxaju ashhurun macluumaat waqtulxaji xajka waqtigiisa ashhurun bilo waaye macluumaatun la yaqaano sidaa in lasoo qadaro waa weji ee wejkaasayna luqawiyiintu ay u badan yihiin bilahaas markaa xajku bilihiisa uu yahayna ee waxaa weeyaan shawaal iyo dulqacda iyo sagaalka maalmood ee dulxijo ugu horeyso imaamu shaafici agtiisa waayo maalinta sagaalaad markay dhammaato habeenka maalinta ku xigto tobonaadka salaada subax haddii ay dhalato xaj lama bilaabi karo waa tegey sanadkaas xajkiisa mar haddiiba aan la bilaabi karin waqtigiisa inuu tegayaa laga qaadana idan marka waqtulxaji marka la leeyahay ashhuru macluumaat waxay noqonaysaa shawaal iyo dulqacda iyo sagaalka maalmood ee dulxujo ugu horeyso tajawus ayaana ku jira meeshaas majaaz oo aqaluljamci saddex waaye luqada carabiga bishii saddexaad oon dhammaystirmin ayaa haddana waxaa la yidhi ayaa bil ayaa laga soo qaaday oo laga dhigay itisaaca ku jiro carabtuna marka sidaas oo kale marka waa yeelaan oo shayga shay marka yacni naqsi iyo hadduu galo oo tira iyo ay ka hadlayso waa iska idlaaqaan maalinka ama waqtiga iyagoo qeyb ka mida ka wadaan oo waxaad leedahay ataytuka yowma alkhamiisi maalintii khamiistan kuu imid saacadaadna uga timid ee maalintoo dhan uma wada imaanaynin marka marka la yidhaah sagaal maalmood oo dulxijo waxay ka dhigan tahay bisha dulxijoo dhan carafo oo dhan ama in la yidhaha jamcu labow ka bilowdaa oo ithnaani famaa fowqahumaa waaba jamac oo markaas yacnii lasoo deliishado in tatuubaa ila allaahi faqad sagat quluubukumaa iyagoo laba abaa quluub waa la jamciyey macnahaasaa marka ku jiro imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay xajka bilihiisu waaba saddex bilood waa shawaal dulqacda iyo dulxija oo dhan waa waa bilihii xajka waayo wuxuu leeyahay saga maalinta tobnaad kadib acmaalaa weli lasii qabtaayo kow iyo tobanka laba iyo tobanka saddex iyo tobanka aafaaqiga waxaa dhici karta inuu dawaafulwadaaci uu ku daaho yacni bishaasoo dhanba waa bilxaj isaga marka wuxuu leeyay saddexdaas bilood weeyaan ba ashhurun macluumaadka macnaha laga wado saddexdaas bilood waayuu leeyahay qaar kalena waxay leeyihin ilaa maalinta tobnaad iyay ku darayaan ayb marka taqdiirkaas waqtu lxaji xajka waqtigiisa ashhurun macluumaatun bilo la yaqaano waayo marka la yidhaah mas'ale fiqhi ah kasoo baxayso waxay tahay maadaama xajka waqti loo yeelay waqti kale inuusan xirmaynin ayaa laga qaadanaa meeshaas sidaana marka aimaam <clears throat> alimaamu shaafici baa ku tegey <clears throat> oo wuxuu leeyahay <clears throat> bilahaas markaa yacni shawaal iyo dulqacday sagaalka maalmood oo dulxijo unbuu xajku xirmaa oo qofku uu xiran karaa haddii marka bilahaas wax aan ahayn qofku uu xirto xaj waqtigii xajka maba la joogo wax aan cibaado aan waqtigeeda dhicinay noqone maba xirmayso ma guntan mayso haddii aysan guntan min cumro ma noqonaysaa ma isu rogaysaa laba qowl uu shaafici leeyahaa ku jirto in markaa waxaana aada yacni mashhuur u ah ma xoog badanba in uu noqonaayo cumro xajkii aada xiratay saddexdan bilood waqti aan ahayn wuxuu isku bedelayaa cumro dawaaf iyo sacyi baad samaynay waa xiiranaysaa waa iska soo laabane cumrow kuu noqonayaa xaj ma noqonayo waayo cumradu iyada sanadkao dhan ay xirantaa waa iska ansaxaysaa laakiin xajka waa lasoo ciriiriyey isaga oo bilo gaar ah oo la yaqaana loo yeelay madaahibta kale saddexda imaam ee kale iyagu waxay leeyihiin haddii qofku bilaha xajka bila aan bil aan ahayn ou xirto xaj ahaan marka ma u guntanmayaa waa guntanmaa bay leeyihiin macal karaahati markuu guntanmana ilaa iyo xajkuu sugaa marka intaas ixraamu isaga jiraa marka oo haddii maalan bisha rajab uu labeyka xajatan uu yidhaahdo rajab ayuu iskaga jirayaa marka ixraam laga bilaabo min rajab ilaa iyo waqtigii marka uu xajka dhammaanayo karaahana ku sugan bay leeyihiin asalka khilaafkuna wuxuu ku taagan yahay ixraamku shardi miya mase waa rukni waa rukni haddii la yidhaah waa inuu waqtiga haleelo way waa shardi haddii la yidhaahdana qablalwaqti waa la samayn karaa oo waxay la mid tahay dahaarada salaada oo kale qofku waqtigoon soo gelin waa iska sii dahaaro qaada karaa abuu xaniifa agtiisa marka waaba shardi ixraamku shaafici agtiisana waa rukni haddii rukni laga dhigo waa inuu waqtiga u bilaabo allaahu akbarta salaada waqtigoon gelin ma kaa ansaxayso haddii shardi laga dhigana dahaaradii oo kaleu la mid noqonaa oo yacnii qabla waqtihi waa iska xirmaa ee waqtigiisaadna la sugaysaa adunbaa iska xayirnaanayo qolooyinkaas marka iyaga siday u qadarayaan aayadda waxay leeyihiin iyaga alxaju xajku xaju ashhurin macluumaatin xaju ashhurin bilayaalo xajkooda waay macluumaatun oo la yaqaano meeshaa marka xajka dhabta ah oo kaamilka ah oo nadiifka ah waa bilahaas la yaqaano midka la xirto kan kale marka waa laga fiican yahay laga qaadanaa bay leeyihiin taqdiirka marka labadaas madhabow la socdaa ogaadan ayb xajku marka wuxuu leeyahay miiqaad zamani iyo mid makaani kan zamaanigii waayo marka waa bilahan ayaa waqti ahaan xajku uu xirmaa oo la xiro karaa yani waa xirmaa macnaha waa la niyeysan karaa waana la xiro karaa miiqaad makaani ana waa leeyahay oo sunnadaa caddeysay midka zamanka qur-aanka caddeeyey midka makaaniga ana waxaa caddeeyey sunnadaa caddeysay oo rasuulka sal ll l slam wuxuu yidhi oo xadiidka ibnu cumar wuxuu ahaa waqata rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama liahli اlmadinati dalxulayfa waliahli اlyamani yalamlam waliahli najdin qarnan ama qarna almanaazil waliahli waliahli shaami aljuxfa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ummadaha dad wuxuu xadeeyey reer madiina wuxuu uga dhigay miiqaad ay ka xirtaan xaj iyo cumro qofkii rabo ounan dhaafi karin dulxulayfa madiinay xoogaa u dhowdahay mawaaqiiddana kan ugu dheer waayo marka maka la fiiriyo waliahli lyamani yalamlam reer yamanna yalamlam ka xiranayaan waliahli shaami ljuxfa reer shaamna meesha juxfo la yihaah waliahli najdinna qarna almanaasil reer najdina qarnulmanaasil daa'if agteeda waay sayla la yihaah juxfana waa raabakh afartaas qolo markayuu u kala xadeeyey meelahaas markaasuu yidhi hunna lahunna mawaaqiiddaas aan soo sheegnay dadka degganaa iska leh waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna yacnii iyo ciddii iyaga soo kormarayso korkooda ku imaanayso oo aan dadkooda aan ahayn miman araada alxaja waalcumra oo xaj iyo cumro rabo marka mawaaqiiddaa uu sheegay waxaa iska leh dadkaas iyo ciddii soo maraysa meelahaas haddii yeman la maraayo yelam miiqaad ah madiine haddii la maraayo dulxulayfa wahaakada dadka meeshaa degan iyo kuwa soo maraayo ayaa iska leh oo aan dadkooda ahayn marka qofka waxaa laga rabaa meesha hadduu maraayana inuu ka xarmado meeshaas uunan dhaafin isaga oo aan xarmanayn haddii meesha uunan marayninna muxaadaad waa inuu ku aado meel ku aadan marku maraayo ayuu ixraamkii ku dhawaaqa miman araada alxaja waalcumrata xadiidka ku jirtana waxaa laga qaadanaa miiqaadka waxaan gudbi karin isagoo ilaa inuu xarman yahay ma ahane qof xaj iyo cumro rabo laakiin qofka xajka iyo cumrada aan rabin oo qasadkiisu tijaaro iyo ganacsi iyo asxaab soo salaamidood iyo ay iska tahay wuu dhaafi karaa miiqaadka haddii dib ay uga dhalato inuu yani cumraysto meeshaas ay uga dhalatay unbuu iskaga xarmanaya ilaa nebiga sala allahu alayhi wasalama uu yidhi qofkii maka miiqaad uga sokeeyana fa min xayu ansha-a meeshuu ka bilaabayo ka xarmana xataa ahlu makata min makata reer maka makay ka xiranayaan xajka ayb ee hal waxaa dhiman marka miiqaad mawaaqiidu shanay ahaayeen miiqaadka shanaad waa reer ciraaq miiqaadkooda waana waxaa weeyaan iyaga miiqaadkooda daatu cirqin marka nebiga miyaa u xadeeyey mase cumar khilaafaa ku jiro axaadiidta marka laysu geegeeyo in nebigu uu u xadeeyey ayaa muuqanayso ciraaq marka laba miiqaaday leeyihiin daatu cirqin iyo caqiiq caqiiq marka ayaa waa waa miiqaad istixbaab u ahay daatu cirqinna waa miiqaatulwujuub ma la dhaafi karo ilaa inuu qofku xarman yahay ma ahani ee dadka marka xajka rabo mararka qaar waxaa dhici karto inay waqti hore sii baxaan oo aynan maka toos u gelaynin oo ay rabaan inay madiine ku hormaraan qofka halkan marku ka safraayo madiine u socdo miiqaadku waa dhaafi karaa isagoon xarmanin waayo socodkiisaas uu ku wajahan yahay ee socod ou markaas cumro iyo hadda xaj ou bilaabayo ou ku bilaabayo ma aha saa darteed marka inuu miiqaadkii inta iska dhaafo madiino u gudbo oo markaa madiino uu ziyaaradeedii soo dhammaysto masaajidkii iyo meelihii la booqanayey ee uu booqdo kabacdina markaa yacnii ou markaa uu cumradii soo xirto ama xaj iyo cumro ama xaj wixii ou rabo dulxulayfana markaa ay miiqaad u noqoto ayb dadku waa su-aalaan haddii toos aada markaa yacni madiine aa ah ugu gudbi kartid ixraam uma baahnid miiqaadkana waa dhaafi kartaa liannaka maxaa yeelay meeshaad u socoto markaas waaba madiina dayib haddii laakiin madiine ay kaa xayiran tahay ama ay kaa xiran tahay oo toos adiga maka laguu geynaayo cumro iyo xajna aada u socoto ma bannaana inaad miiqaad ka dhaafto ilaa adoo xarman ma ahani marka dadka waqtiyada dambe baxayo oo kale oo bisha dulxijo markay dhalato oo kala baxaayo dadkaasi madiino ma heli karaan oo waxaa laga yaabaa sidau baska u wado maka unbuu ku shubaa maka marka adoo dharkaagaan wato oo aan xarmanayn inaad dalaq iska tiraahdid sax ma aha waayo maka adiga cumraad ugu socotaa ama xajaa ugu socotaa arrintaa marka dadka inay dhug u yeeshaan mawaaqiiddii marka miy makaaniga ana waa kuwaasaan alxaju waqtu lxaji xajka waqtigiisa ashhurun bilo waayo bilaha oo macluumaatun la yaqaano faman farada faman qofkii farada waajibiyo calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda ku waajibiyo fiihinna bilahaas dhexdooda alxaja xaj qofkii naftiisa ku waajibiyo falaa rafatha afxumo walaa fusuuqa ficil xumo oo daaca ka bax walaa jidaala muran iyo dood fi lxaji xajka dhexdiisa ma ahaanin marka faman farada fiihina alxaja qofkii xaj nafsadiisa ku waajibiyo waay sidee buu ugu waajibinayaa waa ixraamkii halkan lagu sheegaa marka oo macnuhu waxa uu yahay qofkii xajkii xirto oo xaj nafsadiisa ku waajibiyo goormuu nafsadiisa xaj ku waajibinaa marka miiqaadka markuu soo gaaro <clears throat> xaj ama ama cumro ama xaj iyo cumro isku daran wixii uuba xiranaayo ee alimaamu shaafici wuxuu leeyahay nafsadiisa wuxuu ugu waajibinayaa qalbigiisa inuu nusug uu ku qabto camal xaj keliya xaj iyo cumro cumro keliya inuu qalbiga ku qabto marba hadduu qalbiga ku qabta ninkaasi muxrim buu noqday xajkii iyo ama cumradii buu gudagalay uu bilaabay isaga agtiisa marka alixraamu asalka ixraamku niyadow ka guntanmaa qowlka iyo hadalka lagu dhawaaqayo agtiisa isagu markaa yacnii waajib kama aha qowl la-aan ayuu guntanmi karaa xajkii iyo cumradii niyadow ku guntanmaa sidaasu alimaamu shaafici qabaa aimada kale abu xaniife iyo kalena waxay leeyihiin maye waa inuu ku daraa dhawaaq <clears throat> labadaasu isku darayaa oo xajkiina waa niyeysan yahay labayk allaahuma xajatanna waa dhahaa ilaahu xaj baan kugu dhawaaqay oo aan kugu ajiibay sidaasuu dhaha labayka xajatan ama labayka cumratan ama labayka xajatan wa cumratan <clears throat> taas marka talbiyadaas uu ku dhawaaqaayo bimathaabati allahu akbar oo kale waa takbiiratulixraamka nebiguna sidaasuu sameeyey sala allahu calayhi wasalam ayb faman farada qofkii waajibiyo calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda ku waajibiyo fiihinna bilahan dhexdooda bilahaa la sheegay alxaja xaj ku waajibiye nafsadiisa korkeeda oo xajkii xirto falaa rafatha afxumo yacni fi lxaji ma ahaanin afxumada marka waxaa laga wadaa tafaasiir badan baa ku jirto marka la khulaaseeyana waxay isugu imaanayaa jimaac iyo ka hadalkiisa qofkii maalan yacni jimaacii uma banaana inuu ka hadlo oo haween uu kula sheekaysto waxyaabaha uu kula kaftamo ama uu markaa yacni ballan kula galo inuu guursanayo iyo wax lamida iyo waxyaabahaas marka haween wixii ku saabsan ka hadalkeeda waa xirmaha ayib oo iyada marka yacni wixii jimaac iyo muqadamaadkiisii iyo yacni ma xajka dhexdiisa ma ahaanin intuu xarman yahay ma maya walaa fusuuqa ficil xun oo daacada alla loogaga tagana xajka dhexdiisa filxaji xajka dhexdiisa ma ahaanin marka rafadkii waa hadal iyo jimaac fusuuqiina wuxuu noqonaa ficil xun oo aad daacadii uga baxayso walaa jidaala muranna filxaji xajka dhexdiisa ma ahaanin dooda marka xajka dhexdiisa la reebay mushri quraysh waxay ahaa jireen waxay ku doodi jireen alxaju alxaju qaddan xajku waa berri maya xajku waa berri dambe maya waa maanta waxaas maya xajkii ilaahay baaba calaameeyey waa asteeyey waqtibuu u yeelay waktigaas hala xajiyo murankeedana marka in la dhaafo oo arrintaa laga joogo ayay noqonaysaa ayb macnaha labaad waxa uu yahay qofku inuu qof kale la murmo ilaa uu ka caraysiiyo ibnu mascuud sida uu ku fasira an yumaariya an tumaariya saaxibaka saaxibkaa inaad la doodo xataa tubqidahu ilaa aada ka caraysiiso mararka qaar in badanna waa dhacdaa isreexreexa iyo boorsadan tuur iyo yacni waxaan meeshaani iga yaalleen iyo wax noocaas oo kalea muranku ku bataa qofku waa inuu ka dheeraado waxaas oo kale ibnu mascuud iyo ibnu cabaas sidaasay ayagu ku fasireen ayb ee dooda marka midda la diidaya marka waxaa weeyaan middaas oo qaabka daran oo carada iyo waxaa keenayso laakiin dooda aljidaalu bilatii hiya axsan dood cilmiyeed in masaa'il cilmia ah laga niqaasho oo la furo oo dadku ay fahmaan iyo iyadoon lays caynaynin ama lays xumaynaynin dhib ma laha midaas ibnu caashuur tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi watafaqa alculamaau culimada waxay isku waafaqeen calaa anna mudaarasata alcilmi cilmiga daraasayntiisa walmunaadarata iyo doodda fiihi oo cilmiga shanigiisa lagu doodo laysat min aljidaali almanhiyi canhu kuwa layska reebo kuma jirto walidalika imaamu shaafici iyo imaam isxaaq ibnu raahuuya guryaha maka ma la ijaari karaa mase lama ijaari karay ku ay ka niqaashayeen masaladaasay nin walba daliilkiisa iyu sheegaayey laakiin iscayn iyo isla murmitaan iyo maya innaga dadkeenna waxaan naqaanaa howl kaloo qabyo noo ahayd oo ku saabsan ama kooxaysi oo yacni qof iyo nacayb gaar ahoo dadku isku qabaan ayuu wax ku dhisaa markaa ayaanba masaa-il diini aanan laga hadli karin bal qofkan wixii uu sameeyo cagsigeedowba u malaynaa inay fiican tahay ayb waxyaabahaas marka in laga fogaado qofka meesha uu joogo inuu garto way ayb taasuu marka isagu ijmaaca itifaaqaas u soo raray masaa-isha cilmigaasi degan in looga doodi karo walaa jidaaladaanna aynan soo gelaynin waxaa la yidhaahdaa zamakshari ayaa kitaabkiisa kashaafka markuu qoray ayuu kacbada dhigay markaasuu wuxuu yidhi culimada xajka imaanayso ha akhriyaan kitaabkan wixii dood cilmiyeed ah iyo ha igala yeeshaan mid baa marka wuxuu yidhi maa taquulu fii qowlihi tacaala walaa jidaala fi lxaji <laughs> wuxuu rabaa marka inuu yidhaha doodan marka waa mamnuuc oo walaa jidaala fi lxaji baaba la yidhah doodda a sheegaysid maxay tahay waa ka aamusay marka zamaqshari qaaraa marka waxay yidhaahdeen wuxuu uga aamusay yani xujadiia laga helay laakiin saas ma ahan uu leeyahay ibnu caashuur ee wuxuu uga aamusay ninka kala gara waayey jidaalka manhiga ah iyo midda aan manhiga ahayn nin kala gara waayey wax lala hadla maba astaahilaba oo qof caamo ah waaye oo isaga aayadda iska soo qabanayo camal u arkay waa iskaga aamusayba marka ayb ee qofka yani cilmigale iyo qofka caamigana mar walba caamiga adag waayo caamiga wax xiraaya ma laha maanta dhan waa iska doodaan ninkan laakiin culimmada waxaa laga yaabaa inay qawaacid iyo aasaasiyaad inuu ka duulaayo waa is haddaynan baqyi kale ounan jirin waawaa waa qof unbaa markaa xaq uu ku caddaana carabkiisa laakiin ninka caamigu sidaas ma aha ayb wamaa tafcaluu min khayrin xumaantii markii layska reebay ayaa haddana waxaa laysku boorinaa in daacada lagu dadaala ee khayrka allah wuxuu leeyahay wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan oo min khayrin khayr ah khayr xaal uu yahay yaclamhu llaahu alla ogaadee yani alla subxaanahu watacaala ogaadee kaas wixii khayrood samaysaan cumuumaa marka ku jira oo ha yaraado ha weynaado wixiiba khayr aada samaysaan yaclamhu llaahu alla ogaadee marka waa ogaanayaa macnaheeda waxaa weeyaan waa hawaabinayaa waana abaalina waayo inuu og hadduuba og yahay wixiina ay fiican yihiin isagu ou amray waana abaalinayaa waa abaalmarina watazawaduu sahayqa marka labada tarkiib iyo tarhiib baa ku jira daacadana waa lays jeclaysiiyey xumaantana waa layska reebay qur-aanka bal cibaaraadkiisa fiiri aayaadka yacni iعjaaz inuu ku jiro qur-aanku mucjiz yahay waxaad dareemaysaa hal aayadba wuxuu ku jamcinaa axkaam fara badan iyo waxaa lagu jamcinaa targiib iyo tarhiib kalaamu اlbashar sidaas ma ma noqon karo watazawaduu sahay qaata faina khayra الzaadi sahay kan ugu khayr badan ataqwaa alla ka cabsi waaye sahay sahay midda ugu khayr badan ataqwaa alla ka cabsi waaye wattaquuni ani iga cabsada yaa ulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ahow aayaddan marka qeybtan watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa waxay kusoo degtay reer yeman niman yeman kasoo xaji jiray sahay ma soo qaada jirin markaasay waxay dhihi jireen naxnu lmutawakiluun annagu waxaanay dad ilaahay tala saaranayo markaasaa markay wax ka go-aan ay dhibaatoodaan inay dad su-aashaana dhacaysay markaasuu alla wuxuu leeyahy may sidaas maan asbaabta qaata oo sahaydii aada meesha ku joogi lahayd qaado tawakulkuna sidiisa waxaa la yidhaahdaa alictimaadu cala allaahi in ilaahay lagu kayacni la cuskado maca akhdil asbaabi iyadoo asbaabtiina la qaadanayo marka asbaab keliyana laysku hadlayn ma laysku hadlaynaayo allaan tala saarana asbaab ma rabine ma la dhahayo markaa wuxuu ku booriyey alle kuwaa inay sahay qaataanoo ee waxaa marka aayadda laga qaatay wax kasta oo naftaada qatar gelin karto inaad tiraa ilaahan u tala saarana waa iska soconaa inaynan sax ahayn walidaalika culimmadu waxay uga hadlaan baddaanaan gelaa haddaad tiraahdid oo aada doon aan macno lahayn ku gasho jajaban ama baakado iyo laga sameeyo ama yacnii alwaaxyo laysku musmaaray laga sameeyo sida kuwaan naftooda ku halligayo oo kale libiya iyo meelahaas qofkaasi qof naftiisa dilay uu noqona walidaalika culimadii hore badda ma la geli karaa mase lama geli karayba ka hadli jireen iyagood waxaan imkaaniyaadkan badanna ma jirin qowlka ugu saxsanna waxa uu ahaa haddii ay degan tahay oo ynan kacsanayn asbaabihiina qofka uu qaato laa ba-sa inuu badda koro oo uu danihiisa ku gaaro waxaa la mida sidoo kale meel lama degaan ood og tahay inaad iska socoto sahay la-aan baabuur inta qaadato shan boqol oo kilomitr safar intaad u gasho yacnii aadan haysanin sahay aadan qaadanin meeshiina aadan maqaayado ku ogeyn lacag aadan qaadanin ama taayar la-aan aad isaga baxdo ama taayar iska tacbaana aad ku baxdo oo hadhowna markuu meel cidlaa kaaga dilaaco waxaad ku bedelatay intaa weyso meesha aad ku baktisa marka haddaad sidaas samayso dembigaa ku gelay watazawaduudan marka wax walbo oo asbaab noqon karoo nafta iyo maalka iyo lagu xifdin karo in la qaato ayb bacdi naas marka oo iyagu tasawuf ku jiro ama ay dhici karto zuhdi iyo e, yacni xaggaa inay aada ugu bateen ayaa laga yaabaa inay yidhaahdaan ilaahay aan ku kalsoonaanaynaa waxaan kale e, maadiyaadka iyo asbaabaha iyo annaga ma rabno taas marka maya rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam asbaabaha waa qaada jiray ambiyadana sidoo kale ay ahaayeen qur-aankuna waa ka buuxdaa sidaas watazawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi marka sahay markii lays amre adduunyo ashay-u bishay-i yudkar shayba shay a lagu xasuustaa xajku safar gaaban waayo markii lagu yidhi safarkan gaaban sahay u qaado kii kale dheeraayaa lagu xusuusinaya aakhiro ashay-u bishay yudkar markuu qur-aanku dariiqada qur-aankaa waxay tahay markuu kuu tilmaamo ee wax adduunye ku saabsan marka lagu tilmaamo madhar adduunyo kan aakhiro ee lamidka ah ayaa lagu xusuusina hadda aayaddan sahay baa laysku sheegay lays amray alla kacabsigu inuu wax sahay aakhiro loogu qaata yahay kan ugu fiicanaana loo sheegaa marka safarkan gaabanna sahay u qaata kan dheerna alla kacabsi ugu sahay qaata iyadana markaa jumladan gaaban iyadana macaanidaas weynaa ku jira waxaa la mida suurat lacraaf oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa dalika khayr dharka nicmadiisa iyo dadku in cowrada oo u asturaayo markuu ilaahay ka sheekeeyey ayuu wuxuu yidhi walibaasu taqwa dalika khayr <clears throat> alla ka cabsiga dharkiisaa khayr badan kaas ayaa khayr badan oo intaad adduunyadiina dhar ku xirato aakhiradiina dhar la-aato waa halis waxaa aakhira marka dharka aakhirana muxuu noqonayaa inaad camal wanaagsan la timaado way ku badan tahay marka taas camal qur-aanka watazawaduu sahay qaata fa ina khayra zaadi sahaykan ugu khayr badan attaqwaa alla ka cabsi waayo waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa attaqwaa midda su-aal iyo baryo looga gaashaanto waay wax aada baryo dadeed uga gaashaamanayso usaahi qaado labada macnoba waa ku jiraan wataquuni iga cabsada aniga yaa ulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka aho taqwada markaa hore haddaan ku fasirno dad baryadood ka gaashaamo ee dad baryadood ka gaashaamo markii yacni baryada dadka iyo in laga gaashaanto laga hadlay ilaahayna in laga gaashaanto waayo oo waxyaabaha carag gelinaya iyo layska ilaaliyo uunan kugu arkin laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum laysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembi ah ma ahaanin dushiinna an tabtaguu fii an tabtaguu inaad jerisaan fadlan dheeraad inaad jerisaan fadliga oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday inaad raadsataan wax dhib ah oo dembi ah korkiinna kuma ahaanin aayaddanna waxay ka soo degtay waagii hore waxaa jiri jiray jaahiliyada suuqyo caan ah majaaz suuqu majaaz iyo mijanna iyo cukaad iyo ayaa jiri jirayoo marka la xajiyo kabacdi ay isugu imaan jireen oo dadka gabayaalka ay ka gebyi jireen oo nin walbaa yacni badeecadiisa iyo waxa uu haaye macnawiyan iyo maadiyan ba halkaasuu la imaan jiray marka saxaabadii mar eh, markii yani islaamkii uu yimid xoogaa saxaabadii waxay ka taxarujeen ama ay culays iyo dhibaato ka dareemeen ayaga oo cibaado usoo baxay xaj haddana inay ganacsadaan ayay xoogaa xaraj ka dareemeen xajkii iyo ganacsi in laysku dhexwadi karo taas baa marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wax dhibaato ah korkiinna ma ahaanin inaad ilaahay fadligii ganacsi inaad raadisaan oo marka qofka ibnu cumar radia allahu canhuma baa waxaa la su-aalay dad baa waxay yidhaahdeen baa la yidhi innaa waxay yidhaahdeen innaa nukaari ilaa makata dadka maka iyo xajka soo rabaan waxaan ka kiraysanaa gee owrta iyo daaba yacni dameeraha iyo alaabta ay ku qaataan oo iyaga ay koraan oo ilaa maka ku tagaan waxana waa ka qaadanaa xajkii annagana waa u soconnaayo horaan usii qaadnaa waxbaan ka qaadanaa dad baa marka warkaas wargeliyeen markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi alaysa tuxrimuun ma xarmanaysaan haa soo ma dawaafaysaan haa carafo ma tegaysaan haa manaasigtii ma qabanaysaan haa xujaajaad tihiin uu yidhi idinkana nacam aayaddan marka laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikumna waa akhriyey Eh, ibnu cumarna marka sidaas aayadduna sababu nusuulkeedana sidaas uuba ahaayo taxarujka iyo dhibkaa ay dareemeen ayaa marka waxaa laleeya waxba dhib ha dareeminina waa bannaan tahay laakiin niyada waa inuu ahaado cibaadada waxaan kale ganacsiga iyo tabac inuu iska ahaado oo aan niyada aasaaskaa ganacsi laga dhigin oo aan xajkiiba la haddaan xajkiiba la niyeysanin de waxba ma ansaxayaan markaas qofku xajkuu niyeysanaa waxaan kale tabacay u noqonaya haddii marka adoo xaaji ah aada baabuurkaaga wadato dad ka kiraysato waa bannaan tahay eh, haddaad alaab iyo badeeco aada waddankaagii ka qaaday oo kale aad meesha ku iibinaysid waa bannaan tahay wahaakada laakiin de masaajidda iyo maya ee dadka inaad ku dhibtana ma aha masaajidda dhexdoodana ma dabcan maya macnahaasaa marka ee eh, aayaddan ku jiro laysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembi ah an tabtaguu fadlan fii an tabtaguu fii baa u qadaran anta iyo wax ka dambeyna masder bay iska dhacayaan fi ibtigaa'ikum jerintiinu wax dhexdeeda wax dembi ah ma ahaanin fadlan aada raadisaan dheeraad fadliga waa ganacsi iyo tijaaro tijaarada oo min rabbikum xagga rabbigi fadliga oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday fa idaa afadtum faidaa haddii afadtum aada dare aada soo dareertaan min carafaatin carafaat xaggeeda ah kasoo dareertaan fadkuruu xusa allaaha alla xusa cinda almashcari alxaraami mashcari lxaraam agtiisa ilaahay ku xusa ayb waa musdelifo marka mashcari lxaraam saddex magacay musdelifo leeda jamcun musdelifata iyo mashcaralmashcaru lxaraam marka meesha almashcaru lxaraam agteeda ilaahay ku xusa wadkuruu sheeg sheega hu ilaahay xusa oo sheeg sheega dikran sheeg sheegitaan sheeg sheega kamaa hadaakum mila mila hidaayatihi iyaakum dikriga oo mila hidaayatihi hanuunintiisa alleh iyaakum adinka uu idin hanuuniyey oo kale sheeg sheega yani ama wadkuruu xusa hu alla xusa kamaa hadaakum liajli hidaayatihi iyaakum hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed ilaahay ku xusa kaafka marka tashbiihna waa laga dhigi karaa tacliilna waa laga laqbay karaa mar walbaana waa mansuub wuxuuna ku nasbisnaanayaa waa nacti ama sifo mancuud baa loo soo qadaraa wadkuruuhu dikran kamaa hadaakum wain kuntum wain hushaaniya kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hanuunka alle ka hor ou idin hanuuniyey ka hor la min addaaliina kuwa kuwa dhunsan yaad ka mid ahaydeen fa idaa haddii afadtum aada kasoo dareertaan min carafaatin ifaadadu marka waxaa weeyaan waa shayga markuu xoog u socdo biyaha oo kale marka kor laga shubo hal maray ay xoog u daadanayaan dadka markay carafaad kasoo baxayaan tiradooda yaa sidii biyo soo daadanayoo kale waay marka kelmadda laa-iqa un u af soomaaligu waxay noqonayaan faidaa afadtum markaad soo dareertaan ood soo shubantaan ood carafaadka min carafaatin aada kasoo shubantaan carafaad marka waa meel magaceed waaye waana waadi ama tog waadigaa marka xuduud buu leeyahay xuduuddaas intii dhexdeeda ah ayaa wuquufku ku ansaxaa wuquufu carafana wuxuu ka mid yahay min arkaani ilxaji buu ka mid yahay xajka arkaantiisa marka xajka arkaantiisa marka la tirinaayo wuquufku waa ka mid wuquufu carafa wuquufka marka waqtigiisa waa goorma wuxuu bilaabmaa duhurka kadib bacda zawaal ilaa iyo goormau soconaa ilaa iyo habeenka dam maalinka dambe waageeda uu beriyo yacni subaxa tobnaadka waaga intuunan beryin ayuu ku egyahay yani marka maalinta sagaalaad duhur ka biloaw ilaa iyo salaada subax maalinta kale wuquufku waqtigiisu intaas wa ayb wuquufkaasi marka waxna waa rukni waxna waa waajib isaga saa in la ogaado yaa muhima ruknigu wuxuu ku xasilayaa duhur kadib waqti ka mid a ah, haddaad meeshaas joogto waa xasilay ruknigii waa kaa dhacay inaad jamciso maalin iyo habeenna aada jamcisana waa waajib iyada marka waa waajib waxaan ka wadnaa qofkii inta duhurkii istaagay qoraxda intaynan dhicin maalinnimo xuduuddii carafo ka baxay ee aan soo laabanin qofkaasi marka waajib buu ka tegey wa calayhi damun dhiig baana laga rabaa neef ari ah hadduunan awoodinna toban maalmooduu soomaha marka in maalin iyo habeen la jamciyaa iyada qofka aan ikhtiyaarka leh oo aan isagu daruurada xaaladda adag aan ku jirin ee maalintiina soo gaaray inuu habeenkiina waqti ka helaa la rabaa saas darteed marka waa inuu gabalka kugu dhaco adoo carafo joogo waaga marka yacni qoraxda markay kugu dhacdo macnaheeda maalin iyo habeen waa jamcisay waay markaasaad ka bixi kartaa ayib waxna marka waa rukni waxna waa waajib meeshaas marka ee waktiga carafaad marka qofkii maalinta awoodi waayey habeenkao dhan wakti ka mid a haddii uu haleelo waa u waa yeeli karaa oo xadiidkii curwat bnu mudaris aلطaa'iyu wuxuu ahaa <coughs> rasuul markii uu nabiga su-aalay sal ll l slam uu yidhi daabadeydana waa daaliyey meel walba buur walba waa tafay fahal min xajin wax xaj ama leeyahay mar markaana musdelifow nebiga joogaa markaasuu wuxuu yidhi man sallaa macanaa haadihi yani salaada subax ujeeda tan ninkii nala tukada salaadan subax aan tukanayna wa waqafa carafata qablahaa leylan ow nahaaran carafana soo istaagay horteed maalin ama habeen soo istaagay maalintii ama habeenkii soo istaagay wa dafaca macanaa annaga nala baxo faqad tama xajuhu waqadaa tafathahu xajkiisii waa taam noqday xajkii waa soo qabtay waay inta u dhiman unbau dhammaystira meeshaa marka waxaa laga qaatay in carafa habeenkii lasoo istaagi karo qofkii awoodi waayo ilaa waaga uu ka beriyo subaxa ciidda salaadda subax markay dhalato waa xaj waa tegi maalinta ciidda carafa marka intaas waayo marka waxyaabaha ugu iyo inuu xuduudda ku dhex jiro yani xuduudda carafa inuu ku dhex jiro masaajidkan weyn ee laga qudbeeyo masjid namira la yiraahdo qeybna wuxuu ka yahay xuduud carafuu ku jiraa qeybna wuxuu ma aha oo dhankaas kale oo xigaa qofka marka masaajidka hadduu ku tukado duhurka iyo casirka oo khudbada uu ku dhagaysto waxaa fiican inuu hubsado meesha uu ka fadhiyo nalal cagaaranaa ku yaallo nalalka cagaaran wixii ka bilowda oo dhanka carafaad xigo carafo waayo wixii nalalkaas cagaaran ka horeeyana ma ahan marka yani meesha imaamku istaagayo oo kale iyo ma ka mid aha carafo haddaad meelaha inta istaagtood xoogaa marka masaajidkaas u bogto qabowgiisa ama yacni aada u bogto qorax la-aantiisa eed iska fadhisa meeshaas xajkaagii ka kacuu noqonana mana loogu cudur daaraayo qofka jahlin jahli jahliga dembi uusan yeelanaynin laakiin xajki waa eber waayo rukni maqsuudun bidaatihi abuu ka tegey waa inuu marka ka baxaa ou hubsadaa xuduudda carafo inuu dhanka kale uga jiro waana sababkaas qofkay u hor leedahay inuu qof yaqaano ou markaa ama wax weydiiyo ama la socdo saasay muhiim ugu tahay ayb waqti baad bixinay lacag baad bixinaysaa haddana wax kaagi inay saxan yihiin in kale haddaadan ogeyn waa dhibaato fa haddii afadtum aada soo dareertaan min carafaatin carafaat xaggeeda aad ka soo dareertaan fadkuruu xusa allaha alla xusa cinda almashcari alxaraami musdelifa agteeda mashcari lxaraamka almashcar waa maclam meel calaamad bay lahaa jirta waagii hore jaahiliyada si aynan uga dhumin ayay calaamad u sameeyeen meel dheer laga soo arkaayo meeshaasna markaade masjidkaaba ka dhisan hadda masjid weynaa ka dhisan musdelifa halkaasuu nebigu istaagay laakiin wuxuu yidhi waqaftu haahunaa wa jamcun kulluhaa mowqif anigu halkaanaan istaagay musdelif oo dhanna waa meel la istaagoo la baryow carafana meeshii nebigu uu ka istaagay waqaftu haahunaa buu yidhi wa carafatu kulluhaa mowqif marka dadku inay isku kadeedaan ama isku dhibaan ma aha jabalkan la yidhaha jabalu ilaal dadka qaar jabelu jabaluraxmay u yaqaanaan caamada laakiin buurtu jabalu ilaalaa la yihah buurtaasna marka nebiga sal l slam iyada ma fuulinba nebiga ee hoosteeda waay meesha uu istaagay nebiga oo wuquufka ku sameeyey dadka marka sidii koronkoro camalay buurta korkeeda fuulayaan inuu nebigu meeshaas istaagay bayna u maleeyaan sidaasna ma sax ma ahan ayb meeshaas markaad haddaad istaagayso waa istaagi kartaa laakiin hadday kaa dheer tahay oo waqti badan uu kaaga dhumaayo iyada u socoshadeeda ducadaada iyo ha iska dhuminin wati waqti inaad ku dhumiso socod maahan carafaad marka marka la joogo waxyaabaha lala imaado dikriga lala imaado waxaa u fadli badan nebigu siduu yidhi afdalu maa qultu khayru ducaa'i ducaau carafa yowmi carafa duca waxaa ugu khayr badan midda carafa wakhayru maa qultu ana wannabiyuuna qabli cashiyata carafa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir midaasaana ugu kheyr badan towxiidka in lagu celceliyo qofkii marka yacnii inuu duceysto iyadana waxaa kaluu leeyahy qur-aan inuu akhristo waqtigaas gaaban marka inuu ku buuxiyo waxyaabahaas ayb sababtaasaana culummadu ay yidhaahdeen duhurka iyo casirka in loo jamciyo oo carafaad loogu jamciyo jamcu taqdiim si qofku uu waqti dheer ugu helo alla bariyo musdelifa markuu yimaado marka fadkurullaha cinda almashcari alxaraami dikrigan muxuu ka kooban yahay dikrigaani wuxuu ka kooban yahay salaadii maqrib iyo cisho in la tukado oo lagu dukado markaas yacnii jamac oo jamcu taakhiir la sameeyo du maqribkii cisho inta la isku daro la dib dhigo waqtiga cishaha la tukado maqribkii buu hormarinayaa cishihiibu haddana laba ka tukanayaa dabadeedna marka waa iska seexana salaadaas meeshaas lagu tukanaa waa dikri waxaa kaloo dikrigii ka mid ah salaada subax marka waagu ou beriyo salaadii subaxaa la tukanaa awalu waqti awalulwaqti buu ka tukanaa kadibna marka ducadii buu ku dheeraanaa nebigu waa ku dheeraaday ducada ilaa waagu uu ka caddaaday markuu soo caddaadayna qoraxda intaynan soo bixin waa ka dhaqaaqay gaalada marka mushrikiintaa la khilaafa oo ayagu qoraxda ugu soo bixi jirtay musdalifa ilaa waxay dhihi jireen marka ashriq thabiir kaymaa <clears throat> nagiir ama nugiir buurtaa yacni thabiir qoraxda yacni xaggeeda inay kasoo baxday sugi jireen si ay marka u dareeraan ay u baxaan nebigu caadadooda waa khilaafay qoraxda intaynan soo bixin ayuu dhaqaaqay dadka naagaha iyo waayeelka iyo waxaa u bannaan oo nebigu u idmay inay baxaan nisfu leylka markii la dhaafo kabacdi inay ayagu sii baxaan oo mina iyo xaggeeda iyo dhagax tuurkii meeshiisii inay sii aadaan <clears throat> wadkuruu xusa hu alla xusa kamaa hadaakum liajli maa liajli hidaayatihi hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed iyaakum adinka uu idin hanuuniyey yani darteed taa darteed yani ilaahay u xusa wain kuntum wain hushaaniya kuntum waxaad ahaydeen idinku min qablihi hanuuninta alla horteed min qab min qabli hudallaahi hanuunka alle hortiis lamina daaliinaad ahaydeen kuwa dhunsanaad ka mid ahaydeen reinta mukhafafa min athaqiila laga dhigi karaa laamtuna ama laamu ibtidaa ama laamulfaariqay noqone waxaa kaloo bannaan inta in bimacnaa maa laga laqbeeyo laamkana ilaa wain kuntum wamaa kuntum maba ahaynba idinka min qablihi min qabli hudallaahi ilaahay hanuunkiisa ka hor la min adaaliina ilaa daaliina unbaad ahaydeen ilaa min adaalliina unbaad ka mid ahaydeen labada waa bannaanta meeshaa markaad hidaayada nicmadeeda nala baraayo allihii idin hanuuniyo acmaashaan idin baray rabbigaa nicmadaas ilaahay nicmadaa darteed ku xusa rabbi ku xusa marka mabiidkaa habeenkaas musdelifo la baryaayo waa rukn ee waa waajib min waajibaati lxaji ka mid haddii laga tago neef baa lagu kabaa dadka dacafada ana waa u bannaan nisfuleylka inay meesha ka tagaan <clears throat> xadiidkaas marka curwat eh, eh, bnu mudaris iyo ayay u deliyay ficilkii nebiga sal ll l slam oo khuduu canii manaasikakum ka tarjumaye uma afiiduu min xaysu afaada annaasu wastagfiru llaha ina allaha gafuuru raxiim uma intaa dabadeed afiiduu dareera min xayu meel kasoo dareera xaggeeda afaada annaasu dadka ay kasoo dareere ay kasoo dareer ay kasoo dareerayaan wastakfiruu dembi dhaaf dalba allaha alla dembi dhaaf ka dalba in allaha alla gafuurun waa mid dembi dhaafid badan raxiimun naxariis badan marka uma afiiduudan akharu lmufasiriin waxay ku fasirayaan carafaad min xayu afaada annaasu waa carafaad musdelifa ma aha mufasiriinta badankood saasay ku fasirayaan sababta aayaddan haddii aad tiraahdid waaba lasoo sheegayo faidaa afadtum min carafaatina lasoo yiriye haddana wa waa maxay sababta loogu celinayo dadka meeshay kasoo dareerayaan kasoo dareera maxaa loo dhahaa sabab ay leedahay oo qur-aanku uu ku daaweynaa arrintaas sababtuna waxay ahayd dadku laba nooc ay ahaayeen quraysh iyo inta ayaga la jaalka ah markay xajka aadayaan musdelifo ayaga ma dhaafi jirin mina xaramkay ka mid tahay musdelifana waa xaram carafaad iyada xaramka ma ka mid ah waa xilli mushrikii quraysh marka waxay samey jireen waagii hore jaahiliyada waxaa la samey jiray qofku hadduu quraysh yahay iyo dadka ayaga laa-un diinta ee jaalka ah <clears throat> musdelife maka ka gudbi jirinoo ayaga carafo maba istaagi jirinba dadka kale ayaa carafo tegi jiray ayaguna ma tegi jirin waxaana loo aqoon jiray alxumsu alxumsu maxaa laga wadaa marka dadkii xaramka u xamaasaysnaayo oo ayaga marka waxay dhihi jireen annaga xaramka ka bixi mayna dadka kale oo aan ahlu xaram ahayn ayagu xaramka ka baxaan annagu xaramkaan xamaaso u qabnaa marka walidaalika walidaalikada rasuulka sal ll l slam waxaa la yidhi qabla intuunan soo hijroonin isagoo xajkii wax ka aaday oo carafaad taagan ayaa nin reebaadiye arkay markaasu wuxuu yidhi maa lahu war maxaa ku dhacay ninkan quraysh sow maaha muxuu meeshaan u taagan yahay wuxuu ka mid yahay min alxumsi halkan maxaa istaajiyey marka caado ay lahaayeen bay ahayd caadadaas baa la rabaa marka in laga tiro qalbigooda oo marka waxaa la leeyahay ee meesha ay dadku ka imaanayaane carafaad oo ummadda kale ay ka timaado ha laga yimaado qadiyadaas marka juz-iga aba aayaddan lagu xalinaa sababtaasaa marka uma afiiduu min xaysu afaada annaasu loo keenay sidaas marka haddii la yidhaha baqawi isaga wuxuu le taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro macnuhu waxay tahay faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji uma afiiduu min xayu afaada annaasu wastakfiru llaha ina allaha gafuurun raxiimu faidaa qadaytum manaasikakum saas isugu xihan tahay taqdiim iyo taakhiir uu geliyey culimo kalena waxay leeyihin taqdiim iyo taakhiir maba ku jiree humada ayaa waxay tahay litaraakhi lkhbaariyi sheekada unbaa lagu kala dambeysiiyey ma ahane wax hadda yacni loogu talagalay ma aha cibaado la kala dambaysiinayo in laga waramaayo ma aha tartiib marka waxaa weeyaan taraakhi ikhbaari ah ayb cadafka marka waa ana alcadfa bihuma lilcawdati ila alkalaami calaa tilka alifaadati cadafkan maxaa keenay haddaad tiraahdidna soo dareeriddii laga sheekeeyey ayaa dib loogu noqday sidaasaa labada sheekaa marka laysku laysku cadfay ee marka maahan macnuhu kaas iyo midkaani xagga waqtiga inay ku kala dambeeyaan ma laga wado ee xagga sheekaday ku kala dambeeyaan bis tarti taraakhi ikhbaari aha ku jira marka wax taqdiim iyo taakhiir markaa loo baahan maayo sababka keenayna waxay tahay oo tan in gaar loogu xuso ictiqaadkaas hore loo qabay walidaalika saxaabadu waa fiirinayey nebigu maalintii uu carafaad u socday waa la fiirinayay markii uu musdelifo dhaafay ayay ogaadeen inuu khilaafaayo quraysh oo uu carafaad u socdo marka calaada marka tafsiirka saxda ah loo baday tafsiirka loo badan yahaan ujeedaa wuxuu yahay min xaysu afaada annaasu carafaad in laga wado tafsiir baa dhahayo waa musdelifo in laga soo dareero mina loo dareero subaxa tobnaadka uma intaa dabadeed waxaa laydiin sheegaa marka afiiduu dareera min xaysu meel kasoo dareera afaada annaasu dadka ay kasoo dareerayaan waana carafaad wastakfiruu dembi dhaaf dalba allaha alla ka dembi dhaaf dalba in allaha alla kafuurun mid dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan marka qadiyad haddaad aragta marka yacni ku tacalluqdo yacni caqiido iyo dad waxay ka aaminsan yihiin in ilaahay loogu dhowaado shay xaqiiqdiisuna wax alle loogu dhowaado aan ahayn qur-aanku ma ka tegaayo iyo sunnada nebiga sal l l slam waayo waxaa ku jirta baahi diineed ogaada shaygan aan allaba loogu dhowaanin hadday dadku aaminaan in alle loogu dhowaado waa in la bayaaniyo waxaas inaan ilaahay loogu dhowaaninna la sheego qur-aankuna waa ka hadlaa qadaayaadkan fiiri gaar ahaan si gaar u sheega sunnada nebigana waa ka hadashaa haddaad marka madaxa intaad hoos u foorariso ee ninkii cilmiga lahaa uu yidhaha maya qadaayaadkan daday dhibaayaan ma laga hadlaayo iyo haddii qofku uu yiraahdo ama uu yihahdo dadkaa isku khilaafaayo maadaama dad ay u aaminsan yihiin cibaado haddaan ka hadalna waa la iskhilaafa haddaad tiraa adiga dadka maxaa ugu fadhisaa marka cilmi baad baratay dhaxalkii rasuulkaad haysaa maxaad ugu fadhisaa dadka baahidoodii diineedaa meeshaas ka maqan hadhow aakhiro marka qofka hadduu yihaha war waxaan aan ilaahay loogu dhowaanin oon ku lug go-ay waa ku ag joogay maxaad iiga celi weyso maxaa ii sheegi weyse maxaad ugu jawaabi marka kooxan qancinayey iyo yani wadaadaan qancinayey iyo waxaasi marka macno may leedahay wax macnaa ma laha walidaalika qofka markau bayaaninaa masale waa bidca uu leeyahay cilmi ahaan waa looga doodi karaa ma tahay mase ma aha laakiin asaalatan dadka in bidcada laga celiyo in tafaruq iyo dad kala geyn loo arko dacwada noocaas ku dhisan waa dacwo ka hor imaanaysa maqsadkii qur-aanka waayo hadda quraysh saanay aaminsanaayeen haddii shib laga dhaho dadka ile xajkii markuu nebigu soo hijrooday halka xaj oo nebigu uu xajiyey bacda hijratihi waana midka ay dadka fiirsanaayeen saxaabadu waxay leeyihiin nebigu waa fiirinayna bal inuu meeshaas dhaafo oo caadadii quraysh ou meeshaa ku jejebiyo ku burburiyo iyo in kale waa arkeen marka inuu dhaafay waana u sheegay qur-aankiina sidaan uu baraarujiyey marka dacwadu hadday gasho qaabka noocaasa ogow dacwo marka wax ku jiraan w faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa faidaa haddii qadaytum aada dhammaystirtaan manaasikakum acmaashiinii haddaad dhammaysataan fadkuruu xusa allaha alla xusa ka dikrikum dikran xusid xusa xusida oo midla dikrikum xusitaankiina oo kale lala eh, mid ah aabaa'akum aabbayaalkiin aabbayaalkiina aada xustaan la mid ah ow amase ashadda xaal ay tahay midii darnaan badan dikran sheegis darnaan badan meeshaan marka tarkiibkeedu waa adag yahay ad buu u adag yahay ow ashaddadaas maxalka ay dhacaysana waayo waxa marka warka badan uu ku jiraayo marka alla wuxuu leeyahay faidaa qadaytum haddaad gudataan manaasikakum acmaashiinii fadkuru llaha marka markay acmaashii wuquufkii dhammaaday oo dhagaxdii la tuurto maalmaha mine la joogo caadada carabta waxay ahayd quraysh ama carabta markay xajka dhammaystaan nin walbaa marka aabayaalkiis iyo awoyaalkiis iyo qabiiladiisuu aada u ammaani jiray gabayay ku ammaanayaan annaga deeqsiyaal aan ahayn geesiyaal aan ahayn kanay ka dhacday mujtamac waxay iska ahaayeen nakhwada yacni badan oo qabaliyada iyo yacni aabba kufaanka uu ka qaalib yahay nacam ayay ahaayeen marka aabbayaalkooday aad u ammaani jireenoo sheeg sheegi jireen marka waxaa la leeyahay <clears throat> sida aada aabbayaalkiin u xusi jirteen si lamida un ilaahay u xusa nacam yani maaha in alla yaabayaalkii la simaayo macnuhu waxay tahay <clears throat> dadaalka iyo waqtiga aad ku bixi jirteen dikriga alla geliyo marka mina aada joogtaan iyo markuu xajka dhammaadana iyo marka eh, laba macnaa ku jirto yatafaakaruuna waa isku faani jireen eh, bima-aahiri aabaa'ihim aabayaalkood wixii ammaan u ahaa iyo ayay sheegsheegi jireen tafsiir labaadaa ku jiro wuxuu wuxuu yahay kadikrikum aabaa'akum ilmaha yaryar aabbayaalkooday aada u sheeg sheegaan oo markau wax yar gaaraanba yaa abataah yaa abi yaa abaah saas u dhahayaan sida ilmuhu yar aabbihiis oo maanta dhan ugu hadaaqayo oo u sheeg sheegaayo idinka alla u sheeg sheegay nicmo idinku leeyahay alle ileeni labadaas tafsiira marka meeshaan ibnu jariir ou sheegay marka haddaad manaasigtii dhammaysaan fadkuruu xusa allaaha alle xusa marka qofku wuxuu yaqaanaa wax loogu sheegaan kadikrikum dikran xusitaan mithla dikrikum sheegitaankiina oo kale ah aaba'akum aabbayaalkiina aada sheeg sheegtaan oo kale ah sheeg sheegitaankiina aabbayaalkiina aada sheeg oo kale ilaahay u xusa ow amase ashadda xaal uu yahay mid darnaan badan dikran sheegis darnaan badan ow ashaddadaas marka abu xayaan markuu soo celceliyey wuxuu yidhi waxaa laga yani laga icraabayaa xaalo dikrantana waa nakiro waana mafcuul mutlaq nakiradu marka haddii la sifeynaayo markay nakirada soo hormarto oo marka nactigu uu daba maro nactiyaa la laqbeeyaa sida loogyahay haddii laakiin nakirada ay dib marto oo nactigii mawsuufkii oo nakiraha hadduu gadaal maro nakiradii ay soo hormarto maxaa laga macneeya xaalaa laga macneeya marka ow ashadadaan in la xaaleeyo maadaama aslan waxay ahaa lahayd dikran xusitaan ilaahay xusa xusitaanka oo ashadda darnaan badan saasaa la dhehi lahaa markay eh, nactiga laga laqbeynayo maadaama hadda ashadada soo hormartay ayaa la xaaleynaa iyada marka la xaaleeyana dikran waxay noqonaya mafcuul muطlaq muxuu diidaa marka icraabtaa marka lagu socdo tamyiizkaa la diidaa waayo tamyiiz muxuu ahaa jiray marka tamyiiz marka la macnaynaayo muxuu ahaa jirayna ee waxaa weeyaan wuxuu caddeey jiray ama uu fasiri jiray liman bahama min adhawaati daatada qarsoonaatou fasiri jiray meeshaan tamyiizkani wax uu fasiraayo maba yaallaba waayo ka hore haddii caamil looga dhigo iyadoo dikri la sheegay haddana dikri in lagu fasiro taxsiilulxaasil camal waay maadaama ounan tamyiizkani mufasir noqo karin oo ou mumayaska ounan fasiri karin in tamyiiz laga macneeyo meeshaan nadaraa ku jiraayo marka ila tamyiiz waxbuu waxbuu bayaanin jiray hadda waxuu bayaaninaya ma laha saa darteed marka inaan tamyiiz laga icraabin ow ashaddada la icraabo xaalo la ecraabo dikranna mafcuul mutlaqoo iska nakiraa laga dhigo sidaasuu marka abu xayaan uu rajaxay waana muuqanee taasna qaar culimada kamida ah waxay leeyihin maya o iyaga waxay dhahayn ow ashadda dikran waxaa lagu cadfayaa ashaddada ka dikrikumta dikrikumtaa lagu cadfaa maxay noqonay marka fadkurullaha alla xusa dikran xusitaan ka dikrikum xusitaankiina oo kale ow amase ashadda ku darnaan badan oo kale xusa dikran xagga yani xusitaanka ku darnaan badan marka ow ashadda marka la yidhaahdo kaafkaasaa jerayso ashaddana markaa mansuubba ma ahano waxay noqonaysaa majruur waana maadaama ay wasfi tahay afcalu tafdiil ay tahay waxay noqonaysaa marka maalayansarif ahaanay marka fatxadu waa calaamo oo markaa calaamat calaamatulkasra fatxada calaamad u aho liannahu wamaa laa yansarif ow ashadada markaas marka dikran tamyiizay noqone ishkaalkii horena waxay uga jawaabeen oo yidhaahdeen carabta shawaahid badana laga arkayo tarkiibka noocan oo kalaa waa jiraa wain kaana qaliilanba ha ahaado haba iska yaraado waa yaryahay ashcaar badanna marka yani waay yani dhowr yani shawaahid dhowrana waa u oo waa leeyahay eh, fasaaxada qur-aankana waxba uma dhibaysay leeyihiin luqa saxiix ahoo fasiix ahoo qaliil ah laakiin qur-aanku inuu ku yimaado oo shaahid weliba u noqdo waa suuragal sidaasay leeyihiin kuwa kale halkaasay marayaan marka ow ashadda maxalkeeda icraabta maxay noqona fii maxalli nasbin ama fii maxalli jirin cadaf in laga dhigo haddii marka macduuf laga dhiga dikran tamyiizay noqone hal ishkaaloo kale keenayaan waxay leeyihin haddii majruur wax lagu cadfaayo xarafkii jaar in lasoo celiyo waay masaladaas khilaaf waay mayadaa laisku waafaqsanyah ibnu malik iyo keyrkiisba waxayba leeyihiin iyaga waa banaan tahay biduuni caatifkii oon lasoo celinin waxay dhahayaan marka aayaddii wataqu wataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami ayba deliishanayaan taas marka ishkaal ma looga dhigi karo ow ashadda xaal uu yahay ku darnaan badan dikran xagga sheegitaan yani ow amase ashadda xaal uu yahay ku darnaan badan dikran sheegis saasaa la dhahaya marka tamyiiz laga laga macnayn maayo marka ayb sheegitaan ahaan ma la ma la dhahay sheegis unbaa laleeyahay waana marka mafcuul mutlaq oo kan marka yani ashaddada wasfi tilmaan u ah fa min annaasi dadkii ma <clears throat> awjuh kale waa jiraan laakiin labadaana isaga gaabsanay fa min annaasi dadkii man ayaa ka mida yaquulu kuwa dhahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow aatinaa nasii matluubanaa waxaan rabno oon dalbanayna nasii fi dunyaa dunyada dhexdeeda nagu sii kuwa dhahayaa jiro marka aatinaa laba mafcuule aataa qaada jirtay mid waa naadaasi mafcuulka labaadna waa muqadar oo matluubanaa baa lasoo qadaraa waxa aan rabno adduunyada nagu siiya ilaahu dhexdeeda dad aakhiro rumaysan marka ma aha dad aakhiro rumaysan maba aha ayb qaarna waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan wax wanaagsan adduunyada nagu sii midda dambaa marka qariino u ah aakhiro laakiin maba weydiisanayaan kuwaa marka waa gaalada aakhiro aan rumaysnayn dadka marka hamigoodaaba kala duwan mid adduunyo waxa allaale waxaad ii hayso hadda isii uu kuleeyahay qada qada hadda qada iiga dhigna qaar baa xataa adduunyada dhexdeedaba war waxaan u kaadso oo xoogaa tartiibso oo wax adiga ku anfici doono shaqo iyo ka dhigo may waxaygani hadda halkaan iigu shu ninkaasi marka aad buu u himilo gaaban yahay oo wixiisu waa nin maanta ku eg waay nina yacni mustaqbaluu ka fekeraa nin waa kasii xeel dheer yahay oo aakhirowba ka fakaraa adduun iyo aakhiro fiicanuu rabaa saasay dadku ugu kala duwan yihiin wamaa lahu uma sugnaanin fi laakhirati aakhirada dhexdeeda min khalaaqin ay khalaaqun wax nasiiba kuma laha waa gaal marka waayo qof muslima maba la dheheenba sidaas meeshaana marka waxaa laga qaadanaya dadka laga warramayo inay yihiin gaalada gaalada marka dad adduunyo waayo haddii la dhex deganaado lagu dhex noolaado ayaga nolosha laga qaato yacni tilmaamaha laga qaato daacad loo ahaado oo iyaga laga dhigto dad annaga noo roon aan ka dhiganno ogow waxaan ka baranayna kan waay waxaan ka baranayna waa un adduunye bis waxaan ugu tegi doonaa qowluhu tacaala ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati waalmaqfirati biidnihi ibnu kathiir wuxuu dhahayaa meeshaas uu dhihi doonaa naartay idinkugu yeerayaan macnaheedu waxay tahay adduunyaday qalbigiina ku weyneynayaan qofba qofka uu gaalada uga dhow yahay oo uu noloshooda ka jecel yahay oo uu yacnii dad wanaagsan oo u haysto u fiirso isaga dhan ba adduunya unbaa ku weyn hadba meel baa lagu shirinaa hadba meelaa la geynaa hadba meel baa lagu shirinaa cizigiisa iyo wanaagiisa iyo wuxuu aaminsan yahay halkaas inuu ku xiran yahay meel kale inaan cizi iyo wanaag laga helaynin taana marka waa dhib waay dadkan marka himiladooda dhan adduunye bis waaye xasanatan xataa waaba layska gooyayo waayo adduunyada macno weynba kuma ma laha haddii adduunyo keliya lagu siiyo <clears throat> gobol marka waxaad leedahay waxaad arkaysaa dhahaya dadka gaalada soo ma arkin saas iyo saas iyo saasay adduunye u heleen annaga haddaan dariiqaas raaci lahayn adduunyaan ba heli lahayn waa fiicnaa lahayn fiicnidiibu marka wuxuu u yaqaan adduunye un in la hela bis adoo aakhiradaada ilaalinaa adduunyo fiican waa heli kartaa asxaa nebiga asxaabtiisii ummadihii markaa muslimiinta soo hogaami jiray labadaba waa waa haysteen adduunyo fiican iyo aakhiro fiican maantana muslimku waa ujeednaa xaalkeennu sida uu yahay wa minhum dadkii man ayaa ka mida yaquulu dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nagu sii xasanatan wax hagaagsan xasano wa fi laakhirati aakhirada dhexdeedana xasanatan xasana sii labadii waa rabaan marka tafaasiir badan ba adduunyo wanaagsan maxay tahay xaas fiican oo khayrka kuugu kaalmayso ilmo wanaagsan maal aad sadaqaysato oo tacabto waxyaabo badan baa lagu fasira adeega wa fi laakhirati aakhirada dhexdeedana xasanatan nasiih waqinaa naga kori cadaaba naari naarta cadaabkeeda ilaahu naga kori ulaaika kuwaadaas lahum waxaa usugnaaday ooy leeyihiin nasiibun baa u sugnaaday dheef ama nasiib mimaa kasabuu mimaa kii xaggiis ayuu uga sugnaaday kasabuu ay shaqaysteen wixii ay shaqaysteen xaggiisa ayaa nasiib uu uga sugnaaday wallaahu alleh lxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waay wadkuruu llaaha fii ayaamin macduudaat wadkuruu xusa allaaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdooda ilaahay xusa maalmaha oo macduudaatin la tiriyey oo la xisaabo maalmo la xisaabo ilaahay xusa maalmahan marka ayaa mutashriiqa laga wadaa maalinta <clears throat> koob toban labaiyo toban saddex-iyo tobanka cinda alimaami shaafici cinda gayrihina waa tobanka koob iyo tobanka labaiyo tobanka ayaa mutashriiqa marka wadkuruu xusa allaha alla xusa fii ayaamin maalmo dhexdooda maalmaha oo macduudaatin la xisaabo waa ayaamaha mina la joogaayo oo nebigu sal ll slam uu yidhi e, ayaamu minan ayaamu aklin wa shurbin wadikrin lilaahi tacaala maalmaha mina waa maalmo wax la cuno oo la cabo maalmo soon ma aha wadikrin lilaahi tacaala maalmo ilaahay la xuso soonka marka qoladii tamatuca xalay aan ka hadlayna unbaa loo rugsayay inta kale waa furnaanayaan oo maalmahaas marka waxbaa la cuna waa maalmo wax la cuno oo la cabo oo ilaahayna la xuso marka dikrigaas muxuu noqonayaa takbiiraadkii iyo qur-aan akhris iyo waxyaaba fara badan marka takbiiraadka marka in la qaado weliba maalmahaas oo xaajigu marka duhurkii carafa ayuu ka ayuu bilaabaa tobanka iyo koo iyo tobanka iyo laba iyo tobanka iyo saddex iyo tobanka salaadaha gadaashooda waa takbiirsanaa sida dadka kaleba ay u takbiirsanayaan maalmahaas ciidda ah marka maalmahaas mina la joogaayo waxay ka mid yihiin in la baryaa mina min waajibaati alxaji bay ka mid tahay waayo rasuulka sal alla ly slam cabbaas ayaa u yimid wuxuu ka idin qaatay oo ka ruqsad dalbay inuu u idmo maalmahaas inuu ka tago baritaanka mina liajli siqaayada oo zamzamka uu shubaayo ceelka zamzamka dadka imaanaya oo marka maadaama ay ku badan yihiin inuu halkaa ka waraabiyo dadkaas taa darteed baa nebigu uu marka uga dalbaday inuu in laga ruqseeyo nebigu waa ka ruqseeyey kuwa geela raacana nebigu fasaxay ka qaateen maadaama ay ka dayacmayaan xoolihii iyagana waa loo ruqsaa la siiyey ruqso mar haddii la sheegay cagsigeeda dadkaas dadka aan ahayn casiimo iyo waajib inay ku tahaa laga qaatay marka mabiitu minan marka min waajibaati alxaji ayuu sidaas uga mid yahay oo lagama tegi karo marka ilaa dad uun dadkaasoo kale wixii leh yani wixii leh macaanidooda oo kale leh marka maalmaha mina labo koo iyo tobanka iyo labaiyo tobanka ninkii saddex iyo tobanka ku daraana waa leeyahay saan arki doona intaas mabiidkuna marka waxaa la rabaa habeenkii saacadihiisa inta badan inuu meeshaas joogo saacadaha habeenka badankood inuu joogo hadduu dhowr saac ka maqnaado dhib ma laha ayb faman tacajala qofkii degdego fii yowmeyni laba maalmood dhexdood ku degdego falaa idma wax dembiya caleyhi korkiisa ma ahaanin waman qofkii ta'ahara dib dhaco oo maalinta saddex-iyo tobnaad ku daro falaa idma wax dembiya calayhi korkiisa ma ahaanin liman ittaqaa daalika kaas kaas marka muxuu noqonaa degdega iyo dibdhaca labadaba liman ayuu usugnaaday xukunkaasi itaqaa ilaahay ka cabsaday jawaazu tacjiili wataakhiiri liman baa iskale itaqaa ilaahay ka cabsaday abulbaqaa sidaasuu soo qadara isaga marka laba maalmood in lagu degdegi karo waa koo iyo tobanka iyo maalinta labiyo tobnaadou baxaa marka bacda duhur ayuu jamaraadkii tuuranaa waa waa baxaa marka qoraxda hadday ugu dhacdo isaga oo mina ku dhex jiro waa inuu habeenkaas bariyaa maalinta saddex iyo tobnaad uu ku daro waa inaynan qoraxda ugu dhicin xuduudda minaad ayb waa bannaan tahay marka inuu laba ku degdega maalin inuu dib u dhacana waa bannaan marka qofkii dib u dhacay nebiguna dee saddex iyo tobankii waa sugaye isaga maxaa loo leeyahay falaa ifma caleyh waxaa dhici karta marka jaahiliyadii qaarkood inay qabeen maalintaas qofka joogayo <clears throat> mar haddii yacnii ama dadka ay meesha marka eh, maadaama maalmahaas mina la joogayo ama jaahiliyadii yaananba dhihin dadka qaarkood inay kusoo dhacdo maadaama la yidhi ilaahay hala xuso fusuuqa iyo jidaalka iyo waxyaabahaas ha layska dhaafo aabbayaalka la ammaanayo hala dhaafee hala ilaahay hala ammaano sidaa maadaama la yidhi armay maalinta saddexaad joogitaankeeda qofka uu dembiye iyo intuu ku hadlo ee dhib dheeraada ou kasbadaa ayuu qofku isdhihi karaa marka waxaa laleehay arrintu saas ma ahane iyada lafteeda qofkii joogaa wax dembiya ma kasbanayo hadduusa isagu dembi gelin oo marka sida labadii maalmood oo hore oo kale hadduu ilaahay u xuso wax xaraja ma lahan wataqu llaaha liman ittaqaana marka labadaba waa u wada dhacaysaa kii degdegay iyo kii dib dhacay labada waa u dhacaysaa wataqu llaaha alla ka cabsada waclamuu ogaada anakum <clears throat> annakum idinku tuxsharuuna in la idin kulminayo oo la idin ururinayo ilayhi ila alla xaggiisa in la idin ururinayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih